alxamdu lilah wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi salى allahu alayhi wala alihi wasaxbihi waslem wacan abi hurayrata radi allahu canhu wacan abi hurayrata radi allahu canhu qala qala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam man shahida aljanaasa xataa yusala calayha falahu qiraad qaala rasuulu llahi salى allahu alay sl rsulku wuxu uhi man shahida qofka xaadira aljanaasata janaasada goobjoog ahaada xataa yusala calayha ilaa lagu tukanayo falahu qiraadun qiraad buu leeyahay waman shahidahaa ninka xaadire goobjoog ahaada xataa tudfana ilaa la aasayana falahu qiraadaan laba qiraad buu leeyahay qiila waxaa la yihi markaa wama lqiraadaani ay lirasuuli lahi sala llah alay sl waxa lagu yihi wama lqiraadaan labada qiraad maxay rasuul allah qaale wuxu uhi mithlu sidii laba buurood alcadiimeyn oo aada u waaweyn mithla aljabaleyn labada buurood kale ee alcadiimeyni waaweyn mutafaqun caleyh walimuslim xataa tudaca fi laxd qofka goobjoog ahaada man shahida aljanaasata xataa tuudaca fi laxdi oo xataa tudfana ayuunbaa ay la macno tahay fi laxdi ilaa ilka la dhigaayo walilbukhaariyi man tamica janaasata muslimin qofka raaca qof muslim janaasadiisa iimaanan iimaana billaah isagoo ilaahay rumaysan oo muumina waxtisaaban dalban liljri janaasada raacitaankeedina ajar ku doonaya wa kaana macahu ay kaana maca hadihi اljanaasa janaasadan la jooga xataa yusala calayha ilaa lagu kaana ahaada macahu ay maca hada lmuslim muslimkaa isaga ah xataa yusala calayha ilaa lagu tukanaayo wayufraqa laga faaruqayo la dhammaynayo min dafniha aaskeeda fa inahu kaasi yarjicu wuxuu soo noqonaya biqiraatayni laba qiraad buu soo noqonaya kullu qiraadin qiraad kastaaba midlu uxudin buurta uxud kale xadiiskani wuxuu tashjiicinayaa aada u dhiiri gelinayaa فضل اتباع الجنازة waa fadlu shuhuudi dafniha waasalaati calayha fadliga weynee ku jira waa ajar aada iyo aada u weyn qiraad asalkiisu waa shay waa maalka faraha badan qaraariid marna waa yarayn marka qiraad iminka rasuulkaa fasiray ala sala slam buurta uxuud waa buur weyn oo dee dhowr kilomitira markay saa u taallo buurta uxuud mid leeg ayuu ka helaya hadduu ilaa inta la aasayo la joogana waa marka uu ku tukado intaa helaya hadduu inta la aasayo la joogana labadaasuu helayaaba marka halkan maxaa laga qaadanaya qofka ku tukaday iyo ka aaska xaadiray inay sii kala ashar badnaanayaan ninka aasa qoday xabaasha qoday ee boorka faraha la galayna dee wuu kasii ashar badnaanaya isna ee god ka galay laakiin halkan waxaa laga qaadanayaa inaan janaasada wax kale loo raacine ilaahay ajar lagaga doonayo mar hadduu qofkii muslim ba yahy magacaa muslim oo dee walow laga yaabo qofka deegaankiisi iyo qabiilkiisi haddii doonaan si gaar aha usii aasaana lakin dadka muslimiinta o waajib ku tahy qof muslim hadduu yahay dee waxay ku waajibaysaa dadka muslimiinta o marka ajarkii uu helaya isagu iimaanan waxtisaaban waayo dad badan baa laga yaaba maanta janaasadan waktigan janaasooyinka marka la aasayo dad badan baa markaa iska soo xaraga xaadiraya oo intay baabuurtooda iska soo kacaysaan laga yaabo qof miskiin oo dhintayna inaanay ka qayb gelin mid hebel oo la yaqaanina hebel maa halkaasaan tegaya taa kalaan samayn inagoo niyadooda inaan tuhmayna ina warka haynin dee xadiisku wuxuu caddaynaya ixtisaab inaan arrintu noqon iska caado iyo hebel raalli geliyayo boqoladaad saaxiibka tiin kuya raalli geliyayo haka maqnaani wax lamida ma saas waa maxay waa ixtisaab ajarkiina saasuu markaa ku helaya labada arrimood wuxuu ku helayaa un iimaanan wa ixtisaaban qadiyadaasina axaadiis badan waynaga ku aragnay oo ixtisaabku waa arrin aan sahlanayn waayo waxaa laga yaabaa shay khayra qofkii inaanu niyo dabagelin oo dabeetana ajarkiiba uu saa ku waayo mararka qaarkoodna aan dembiba laga yaabo dee inuu kala kulmo waxa kala u caddaynayaa janaasata muslimin qof muslina janaasadiisa marka maxaa ku baxay gaalkii oo kale laakiin ajar waa laga helaya gaalkii haddii cid aasta la waayo laguna tukan maayo laakiin in la yska qariyo oo bani aadamnimada iyadoo la ilaalinayo bani aadamka ila waa la karaameeye karaamuu leeyahay in la aaso faa'iidooyinka markaa janaasada laga helayo dee ajarkaasoo nabigu ballan qaaday baa ka mid ah qofkan meydkaana baahi badan buu qabaa dadka muslimiinta ah ee ku tukanaya ee ka qeyb qaadanaya dadkii ehelkiisa iyo dadkii qaraabadiisa laftigooda jabri bay u noqonaysaa oo cid baa garab istaagaysa wahaakada saas fadaa'il fara badan oo waaweyn ayaa ku jirta waxaa ka mid a ah alcibra waalcibda limushaahadati hada almri alfadiic qofku arrinka culus u arkaayo ninkii hebel hebelaad garanaysay oo aayar inta boordhka loo kala qaado lagu aasayo laga laga soo noqonayo waayo qiraadaadka marka culimadu sii hadal hayeen qaabka uu usoo xasilayo tusaale ahaan fi lxadiisi daliilu calى ana alqiraad الthani muqayad liman itabacaha wa kana macaha fi jamiici dariiqi xataa tudfan qiraadka labaad salaada kii salaada garanay qiraadka labaad wuxuu kusoo xasilayaa inuu ilaa inta laga aasiyo la joogo hadduu dariiqi kaga soo noqdo amba iyadoon la aasina uu soo noqdo inaanu ajarkaa dhamayska tira inaanu helay qiraadkaas dad badan baa markaa janaasada meesha ay halkaa ay tagaan iska soo noqda markaa dee qiraadkaasi uu ka maqan yahay qofka waxaa kaloo ka aada ka warantaa haddii qofkii matalan janaasadii uu kaba sii horreeyey isagu uu ku tukaday uu ka sii horreeyeyba qabrigii uu iska sii fadhiistay muuna sii raacin ama kumuu tukan waxaa imaam nawowi oo kale uu yihi laga soo wariyey inuu yihi falow sallaa wadahaba ilى اlqbri waxdahu wamakasa xatى jaءat اljanaasaةu bacda dalik waxadara dafna lam yaxsul lahu alqiraad الthani hadduu qofkii salaadii janaasada intuu kula tukado imaamki meydkii ku tukado uu iska tegay keligii isagu oo qabrigii iska kusii sugo dabeetana janaasadii la keeno oo ilaa inta la aasayo uu joogo kiiraadkaa ma helayo man itabaca baa markaa meesha ku jirta itibaac inuu sii raaco haddana ku jirta bule wakada low xadra adafna walam yusal aw itabacaha walam yusal falaysa fi xadiisi xusuulu qiraadi lahu inkastoo markaa culimadu aanay isku waaf qodobka lagu waafaqin haddana waa arrin u baahan in qofku caadiskaga hubsado itibaaca iyo salaada iyo wax lamida wa can salim can abihi radi allahu canhu anahu ra'a nabiya salى اllahu alay slm wa abaa bakr wa cumara yamshuuna amaama اljanaaza salim wuxuu ka soo wariyey aabihii radi allahu canhu anahu aabihii salim aabihii ra-aa wuxuu arkay annabiya sala allahu alay waslm nebiga oo nebiga iyo wa abaabakar wa cumar oo yamshuuna soconaya amaama aljanaasati janaasada horteeda rawaahu alkhamsa wasaxa ibnu xibaan wa acalahu الnasaa-iyu imaamu nasaa-i isagu uu cileeyey wa aa'ifatun iyo koox kale maxay ku cileeyeen koox kale culimada ka mid ah bilirsaal ay anahu xadiisun mursal man huwa saalim wa man huwa abuuh haye a ah, salim bin cabd illaahi bin cumar waa cabdillahi bn cumar aabihi saalimna waa taabici marka xadiisku saalim buu ku joogaa buu leeyay laakiin dee aabihii buu u gudbiyey marka culimo badan baa xadiiskan mursalnimadiisa rajaxay sida ibn mubaarak imaamu axmed bukhaari iyo qaar kale laakiin isku soo ururiyo janaasada xag hore iyo xag dambeba waa laga socon kara in laga dambeeyo iyo in laga horeeyo in laga dambeeyo inay wanaagsan tahay iyada sheeg kuma jiro laakiin ma laga horeyn karaa waa la isku haysta markaa waa laga horeyn karaa iyadana laakiin itibaaci wuxuu keensanayaa in in laga dambeeyo waxaa la weydiiyey qisa ay soo wariyaan waxaan filaya inuu juxa ahaa ninkii loodhan jiray ayaa lagu yirhi ma waxa la soconaya janaasada horteeda mise gadaasheeda suu xaggeeda hore xagga dambe aha oo walaa takun fi nacash naxashkunka le sidowna ha noqonin ka horeeya ka dambe kaa doonto oo laakiin nacshiga dhexdiisuna ha noqonin markaa juxaad dee hadalla waxa laga soo wariyaa iska qosol meedhanahoo kalasidun ha noqonin oo miyaad iska ilaalin karaysa aduu kalasido soo maalinu lagu qaadi maayo culimada qaarkoodna way kala qaadeen waxay idhahdeen haduu qofku lugeynayana haka dambeeyo hadduu gaadiid watana haka horeeyo hadduu isku sooriyo labada waji waa banaayin taasuma muhiimadu hayta wa canhu mcadiya radi allahu canha qaalat waxay tihi nuhiyna waxaana loo diiday haddaanu nahay dumarka nuhiyna waana loo diiday can itibaaci اljanais nuhiyna ay macshara nisaai haddaanu dumarka nahay waxaana loo diiday can itibaaci raacitaanka aljanais janaasadaha inaanu raacno walam yuczam lama adkaynin calayna anaga cazime iyo go-aan lagagama dhigin arintaas oo yuczam عalayna ay lam yuakid عalayna الnahyu mutafq عaleyh um cadiy radi allahu canha oo janaasada baabka janaasada iyada iyo xagga qasliga aadka looga qaato weeyaan saxaabiyadaasi radi allahu canha waayo waa tii gabadhii tawaliday gasli binti nabiy salى اllahu عalيه wasalam marka waxay tiri haddaanu dumarka nahay inaanu janaasada raacno waa naloo diiday intaa hadday ku dayn lahayd muxuu noqon lahaa xaaraan soo maha nahyigii litaxriim buu noqon lahay laakiin inay karaahiyadani litanziih tahay oo laga wanaagsan yahay lakin aanay ku dambaabayn oy raaci karaan ayay daba dhigto waxay tihi walam yuczam calayna alcaziima waa waajib ba imika looga jeeda arrintaasi nahyigaasi mid adag oo xooga lagama dhigin go adag oo inay xaaraanba tahay marka waxaa laga qaadanaya dumarku janaasada inay raaci karaan lakin laga wanaagsan maadaama iska dad qalbi jiricsan yihiin oo laga yaabo markay halkaa tagaan oohintii iyo baroortii iyo waxyaala munkaraada inay sameeyaan oo aanay ragga lamid ahayn ayaa ayaa loo diiday qadiyadda marka culimadu inkastay qaarkood qaateen inay taxriim tahay adilo kale isku geegeeyeen lakin saasay daliilku u dhow yahay inay dumarka raaci karaan iminka berigii hore may jirin lakin imika aad bay noogu sabateen xabaalaha marka la tago waxad arkeysaa dumar fara badan oo baabuur soo raacayo oo halkaa banaanka soo istaagaya xabaalaha marka booqashadeedana waxaad arkeysaa dad badan oo rag iyo dumarba laho dee saa u dhex qaadaya marka qadiyadda laftigeedu inaan lasii dhexgelin bay ubahantay nuhina can itibaaci iljanaaisi walam yuczab calayna nuhina waa naloo diiday bay tir markaa may sheegin cidda u diiday lakin waxay culimadu ihahdaan hadallada xukmu rafciga le maxaa ka mid ah ya umirnay nuhina hadduu saxaabigu yidhaahdo dee hadduu cahdigii nebiga u tiriyay warku waa cadiy lakin hadduu saasun ku daayo nuhina iyo umirna waa mawquuf noqon maaye muxuu hadduu mawquuf noqdana waa xukmu rafci buu leeyahy xukmu arafc oo waa xadiis marfuuca waktigii nebigaa naloo diiday alayh isalaatu wasalaam ayay noqonaysaa culimada aadka u diiday waxaa ka mid a ah shekh islam ibn tamiya wuxuu leyahy isagu waradat axaadiis waxa sheekh kale isagu wuxuu leeyahay axaadiistani lianna lasl fi nahyi huwa taxriim laa sarifa lahu ayuu leeyahy qadiyadda kale le axaadiis kale aad u adag baa soo arorto bay leyihi raacidooda marka almuhim aad bay isku khilaafeen culimada iyo ibnu bas iyo culimadaas waxay ku tegsan xataa xaaraanay tahay inay soo baqdaan quburaha sidaa awgeed baan iminka xabaalaha baqiic dadka soo booqanaya salaada subax kadib iyo salaada casir kadib baa loo furaa raggun baa markaa gala dumarku ma tagaan wa can abi saciid radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaala wuxuu yihi idaa ra'aytum haddaad aragtaan aljanaasa faquumuu istaaga faman tabicahaa qofka raaca falaa yajlis yuu fadhiisan xataa tuudac ilaa la dhigayo mutafaq caleyh qadiyada ku saabsan janaasada in loo kaco maadaama arrinkan geeridu ay weyn tahay maaha waxa weeyaan waa werwer la muujinayo iyo meydkaas la muujinay qofki inaanu de iska sii raaxaysan hadduu arka janaaso meel la marinayo hadduu fadhiyo inuu istaago marka qadiyaddaa in loo istaago xadiiskana uu tilmaamaya lakiin culimada qaar ba waxay ku tegeen walqiyaamu laha mansuuk in loo istaagaa markii hore hayde laakiin waa maxay waa mansuuk wallahu aclam mansuuk maahe qofkii janaasada u istaagayaa wahada alqiyaamu liljanaasati muraadu bihi tahwiil almuraadu bihi tahwiil amri almowt wa anahu fazic in loo argagaxo oo la weyneeyo arrinka meydka geerida maaha shaksiyadda qofkaa loo istaagaya maaha lakin waa arrintaas si argagaxba la muujinaya xataa wain kana kaafiran xataa wain kaana kaafiran gaalba ha noqdeen ila kaca lakin laysa biwaajib laysa biwaajib markan waxay noqotay janaasada marka janaasadii xabaashii la geeyo ilaa inta dhulka la dhigayo maaha inta la aasayo maaha ilaa inta janaasadii dhulka la dhigayo inaanu fadhiisanno waa sunne qofki hadduu hadduuse fadhiisto axaadiis bay dabeetna ka soo aroortay saxaabadii iyo inay fadhiisan jireen labada wajiba markaa iyaga way bannaayihin laakiin maxaa wanaagsan inuu qofkii weli taagnaado inta doorta dhulka la dhigaya laga soo dejinayaba gaadiidka idaa raaytu markaa tan aljanaasata faqumu istaaga faman tabica qof raaca falaa yujlis xataa tuudaca ilaa la dhigaayo marka dhigitaanku wuxuu noqon karaa ma qabrigii in la dhigo ise wuxuu noqon karaa in dhulka la dhigo in dhulka la dhigay u badantay waayo camalu الصaxaaba wuxuu ahaa wyu-adu dalika camalu صaxaabati radi allahu canhum maca nabiyi salى اlه alay slm faqad kanuu yajlisuuna ida wadicat اljanaasaة calى اlardi walow lam tudac fi laxd iilkaba yaan la dhigine markay dhulka lasoo dhigo inay fadhiisan jireen ayaa soo aroortay oo nebigana ay la joogeen alay slat slam wa can abi isxaaq abi isxaaq waxaa laga so wariye waa taabiciye asabici waa ragga taabiciinta ugu caansanee xadiiskana wariya abi isxaaq asabici ana cabdillaah ana cabdallaahi bina yaziida radia allahu canhu adkhala almeyita min qibali rijli lqabr cabdillahi bnu yaziid radi allahu canhu adkhala wuxuu soo geliyey almeyita meyidkii wuxuu ka soo geliyey min qibali ay min jihati jihada rijlay lqabri qabriga lugihiisa wa qaala wuxu uhi hada min aلsunnati arrintaasi sunnaha ayay ka mid tahay qadiyadda kusa xadiiskan wuxuu ka warramayaa sifatu idkhaali اlmeyiti qabrahu sifati aw sifatu idkhaali اlmeyti fii qabrih sideebaa markaa la sameynaya jihaadii laga soo gelayaaba horta waa ansaxaysa jiha kastoo lagaga keena maydkaasi laakiin sunnuhu waa xagga qabriga labadiisa lugood in laga soo geliyo lugihiisa marka qabrigu ma lagu leeyahy maya meydka xagga lugihiisa loo jeedinayo ayaa sunno ah in laga soo geliyo sunnuhu waxa weeyaan in qabri loo jeediyo meydka xagga qiblada loo jeediyo jihada midigna loo dhigo jihada midigna loo dhigo markaa iminka inagoo kale markaynu tusaale ahaan jihada waqooyi ay naga xigto qiblada ay naga xigto xagga jihada galbeedka ayaa noqonaysa rijli ilqabr madaxa meydkuna xagga jihada bariga u jeesanaya marka sidaa midigtiisa loo dhigo dhinaciisa midig marka loo dhigo lugihiina xaggaasay noqonaya sunihii markaa waa in halkan laga soo geliya waxaa laga yaba dadka waqooyinka xiga iyagu sidaa cagsigeeday noqonaya sidaa cagsigeeda jihadii un baa isbedeleysaa laakiin markaasa xagga lagu isu jeesanayaan ayaa in laga soo geliya ay tahay saxaabigani cabdillahi ibn yaziid waa min min min alansaar min alaws oo ansaarta waa awsi waa saxaabi markaa min asunati buu weliba yidhi o oh, dhaqan uu nebiga ka arkay calayh الsalaatu wasalaam mar hadduu saxaabigu ihahdo dee waa min الsuna isna xukmu rafci buu leeyahy sunuhu waa in xaggaa laga soo geliyo sunuhu markasta ma aha markaa sunihii waajibka qaabilsanaaye sunaha waxa loga jeeda dariiqada nebiga alayh الsalatu wasalaam saxabadu markay saa u idlaaqaan ya ana cabdillahi bn yaziid radi allahu canhu adkhala wuu soo geliyay almeyta min qibali rijlay lqabri rijlayni bay hada nuunkii daafada loo gooyey markaa wuxuu kasoo qaadaya qabrigu inuu leeyahay luga oo kale laakiin waa macnaha waxaa looga jeeda lugihii xaggu kaga beegnaa qofka meydka waa mowdica rijlay lmeyit wa qala wuxu uhi hada min الsunati وعن بن cمر رضي الله عنهma عن النبي صلى الله عليه وسلم qال وxu إذا وdعتم haddaad dhigtaan mowtaaكم kuwiina dhintay في الqبuuri qبuuraha markaad dhigtaan eed qabriga dhigtaan faquluu waxaad tihahdaan bsm الlah waxaanu ku dhigaynaa magaca ilaahay nadachu bsm الlah wa calaa milati rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam iyo diintii nebi maxamed aleyhi isalaatu wasalaam si waafaqsan calaa milati rasuuli illah akhrajahu axmedu wa abu daawuud wاnasaa-iy wa saxiix ibnu xibaan wa acalahu darqudniyu bilwaqfi xadiiskani wuxuu yihi markaa waa mowquuf xadiisku markaa wallahu aclam sid marfuuca ayuu u badan yahaye eh? oo badan oo ka ah arkeen inuu xadiiskani yahay marfuuc oo duruq kale ay u raadiyeen marka waxaan u tilmaamayaa in marka la dhigaya la odhanayo bismi اllaah wa calaa milati rasuuli illah laakiin waa goorma goorta la odhanayo waa idaa wadactum mowtaakum wa marka la gelinayo ee sida loo dhigayo culimo badan waxay leyiin cidda odhanaysaa waa ayo waa cidda qabriga ku jirta ee ma aha cidda dul taagan siday dad badan yidhahdaan bismi illaahi wacalaa milat rasuulilah dadkao dham ay ku wada dhawaaqayaan laakiin cidda qaadaysa ee dhigaysa ayaa odhanaysa waa sunna markaa haddii aan la odhan mujnuba marka bismi illaah oo calaa sunati rasuuli illah waa si waafaqsan weeya sunada nebiga alayh isalatu salaam iyo shariicadiisa dariiqadiisii can ibni cumar radi allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayhi wasalam qala wuxu uhi idaa wadactu markaytiaan mowtaakum kuwiina dhintay fi lqubuuri qubuuraha faquluu waxaad tidhahdaa bismi illah magaca ilahay baanu ku dhigaynaa wa calaa milati rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam iyo shareecadii nebi maxamed wa can caaisha radi allahu canha ana rasuula اllahi salى allahu alay slm qala wuxu uhi kasru cadmi lmeyit kasru jabinta cadmi lmeyiti aw cadmu lmeyti meydka laftiisa oo la jabiya ka kasrihi waa jabintiisa oo kale xayan isagoo nool rawaahu abu dawuud biisnaadi calaa shardi muslimin shardigii muslim waafaqsan buu kusoo wariyey sanad waafaqsan wazaada wuxuu kordhiyey ibnu maaja min xadiisi umi salama fi lithmi xagga dembiga marka la eego weeyaan ayuu kala mid yihi xadiiskan wuxuu tilmaamaya qofkii meydkaa inuu ixtiraam leeyahay sidii ay waajib u tahay in la ixtiraamo qofku markuu noolyayo lafihiisa iyo dee aan la jabinin hadduu qofku markaa qof ogaanda u jabiyo dhibaato u geysto ay dembi u ahayd ayuunbaa haddii uu nool yahayna ay la mid tahay laakiin de xaggii magti ma aha xaggii qofkii matalan qof laftiisa jabiyey intan uu nool yahay de qofka waxaa lagu yeelanaya barigooyadiisi baa lagu yeelanaya arshigiisi baa lagu yeelanaya laakiin waa maxay mar haddii uu qofku dhintay jabintaasi isaga qofkii aathimku ah oo ku dambaabaya marka halkan maxaa laga qaadanaya dee dadkan qubuuraha dul degaya iyadoo axaadiiska gaar ay kusoo aroortay laakiin qaarkood laga yaabo inay lafihii soo guraan iyagoo meeshii degay ama wax lamid ah inay aada iyo aada u qaldayihin waxaa laga qaadanaya saas kale in la ixtiraamayo qofkii marka la dhigayo si yaroo degan loo dhigayo oo la ilaalinayo aad iyo aad loo ilaalinayo hadduu ku ha calaa shardi lbukhaari ama calaa shardi muslimin dee bukhaari iyo muslim waxaa uga jeedaa waxay culimadu ihahdaan waa rijaal albukhaari wa muslim baa looga jeeda shardu muslim iyo shardu bukhari waxa looga jeedaa rijaaluhum baa looga jeeda raggii ay wax ka soo warinayeen ee maha xadiiska iyagaa soo wariyey maha bukhaarina ma soo warin muslimna ma soo warin laakiin rag gaaraba inta badan wax ka soo warin jireen raggii baa xadiiskan warinaya walow bukhaariyuu soo saarinay markaa dee waa arrin aada u muhima iyaduna can caysa radi allahu canha ana rasuula اllahi salى اlه alay sl qal wuxu uhi kasru cadmi lmeyiti ka kasrihi waxay la mid tahay lafta jabinta meydka la jabiya ka kasrihi jabintiisa xayan ay fi limi xagga dembiga marka la eego ayay kala mid tahay wa can sacd bn abi waqaas radi allahu canhu qaala wuxu uhi ilxaduu lii laxdan ilxaduu ii sameeya ii leexiya lii aniga laxdan il wa ansibuu taaga wansibuu taaga calaya aniga allabina lebanka nasban taagitaan oo soo dhisa lebanka kamaa sunica sidii lagu sameeyey birasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka alis lagu sameeyey rawaahu muslimu walilbayhaqiyi can jaabir naxwuhu xadiiskan oo kale u ka soo wariyey wazaada wuxuu kusii korriyey bayhaqi wa rufica kor baa loo taagay qabruhu qabrigiisa can اlardi dhulka qadra shibrin ay naxwa aw naxwa shibrin qiyaasi markaa qadar taako oo kalea xadiiskana wuxuu tilmaamayaa saxaabadu ridwaan ullahi calayhim inay aada ugu dadaali jireen inay waafaqaan sunada nebiga alayh الsalatu slaam axyaaan wa amwaatan ijtihaadu صaxaabati ridwan اllahi calayhim calى muwaafaqati rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam fi jamiici umuurihi walow kaanuu amwaatan oo markuu dhintay isagu de ma samayn karaye uu usii dardaarmaya saxaabigani sacad bin abi waqaas sidaa ii yeela taa kale ii yeela waxaa qofkii horta shardiga qabriga waxa weeyaan in qofkii la gaadhsiiyo inaanu la soo bixi karin xayawaanku halka la gaadhsiinayo ji ahaan marka laagaynta la gaadhsiinayo waa inaanu xayawaanku fuqi karin ilan xayawaanada qaarkood baa qodaya oo gaari karaya marka inta horta la gaadhsiinaya waa inaanu kala soo bixi karin xayawaankaasi laba siyoodba markaa waa la sameeyaa ashiqu wallaxd ashiqu wallaxd nabigu wuxuu yihi alayh الsalaatu salaam allaxdu lana washiqu ligayrina laxdiga annagaa iska le haddaanu nahay muslimiinta qabaaljeexana keyrka ayaa iskale ummadaha kalea loo asaasaas sunnaha markaa dariiqada nebiga alay slatu slam iyo ummadda nebiga ata in loo aaso waa in qabrigii il laga sameeyo xagga weliba xigtaa qiblada haddii xagga kale laga dhigana dhib ma laha oo laxdiga waa shay leexsan ilxaad halka ereygan laga keenay wadari ladiina yulxiduuna fi asmaai ilxaad waa almayl waa leexinta markaa waa qabrigii oo dee la qoday in dhinaca loo leexiyo oo halkaa la godo oo halkaa la dhigo dabeedna qabrigii isagoo meydkiisa udhex yaal aan ciidun lagu shubine in leben lagu kiciyo oo intaa haddana lagu xidho sida aynu aragnay imkaba sunuhuba markaa lebenka amba dee wax dhagax lagu dhiso wax lamid a haddii matalan isaga laakiin qabrigii marka saa loo dhigay haddana ciidun lagu shubo dee wax dhibaataa ma laha laakiin sunihii nabigu alay sla sl ahayd in meydka sida halka loogu qariyo weya haddii la qabaaljeexo matalan bartankeeda sidaa loo dhiganayo iyadana waxaa sunno ah markaa de in wax la dul dhigo oo lagu aaso saas lagu shubo dabeeto markaa saxabigan wuxu leeyay sidaa nebigii baa lagu sameeyey alayh isalatu slam marka halkaa maxaynu ka qaadan nebiga in il loo sameeyey meelaha qaar ba ay qabaalsheexu ku badan yahay o dhulka qaarkood waxay kuleeyihin martayna suurtagal maaha uu soo dumayaa eelkaasi oo markaa uu ku dumayaa dhulkiibaa jilcsan dabeetna marka saasa la sameynaya almuhim labada siyoodba da way banay lakin saasaa sunaha sii waafaqsanoo sunnada nabiga u dhow alayh isalaatu wasalaam waxaa kaloo xadiiskani caddeeyey inteebaa kor loo qaadaya ciiddii sare ee dibadda ilaa qiyaasii taako waa inaanu kor uga dheeraan qabriga taako waa inaanu kor uga dheeraan intaa matalan cagadaa yar ay gaadhsiisan tahay oo kale waa inuu dhulkii kor uga sarreeyo marka maxaa qalada ah? sida sidan iminkaba aynu inagu u aasnay ciid fara badan oo aada loo tuulayo iyo xabaalbilaash weyn oo la sameynayo xabaalbilaash bay yidhahdeen marka horeba dadku maxay xabaalbilaash ugu tilmaameen dee mar inkastoo la qodo qodo haddana ilkaasma qofkii la dhigaya weyaan daba xabaalbilaashtan iminka dhul badan bay qaadataa dhul badan ayay qaadanaysaaoo waxaa laga yaaba inta in weyn loqodo haddana dee intaa ilkii lagagaasi xaggaa inay tahay ciid badan hadhow tuul badan bay sameyneysaa marka inaan qabriga kor loo taagin weeyaan iminka marka lagu idhahdo saxaabadii toddobaatanka haba halkaa ku aasan marka lagu idhahdo dee wax dhul un baad arkaysaaye qabri xataa calaamaadki inkastoo muddo dheeri soo wareegtay haddana waxay kutuseysaa hadday ciid badan iyo wax lahaan lahaayeen in la arki lahaa marka hore oo ilaa ila beriga la ilaalin jiray inkastoo dowladdii la odhan jiray dowla cuhmaaniya ay dhistay oo baqic iyo halkaa kaleba way dhiseen qaarkood laakiin dowladda sacuudi khayr laha siiyo way ka dumeeyeen waanay saxan yihiinoo qab walaa qabran mushrifan ilaa sawayta ilaa walaa qabran mushrifan ilaa saweyta abilhayaaj alasdi ayuu cali bin abi talib ku yihi alaa abcahuka calaa maa bacasanii bihi rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam anlaa tadaca suurata ilaa damastaha walaa qabran mushrifan ilaa saweyta shaqadii uu rasuulku ii diray salى allahu alayh wasalam miyaanan kuu dirayn ma kuu diraa suurad iyo sawir haddaad aragto baabi oo kurka go sawirkaas sidaasoo kale qabri taagan haddaad aragtana dhulka la si taswiyadii marka waa inay taakadaasun ay kor u dhaafto in qabriga la dhiso in la nuuradeeyo axaadiistan soo socota ayaynu arki doonaa sacad bin abi waqaas sacad bin malik abi waqaas ayaa waxa la ohan jiray malik min bani zuhra min akhwaali nabiyi sala allahu alay wasalam waa rasuulka abtigii xagga hooyadii macnaa inay isku dhawaayeen isaga iyo saxaabiga kala ohan jiray cabdiraxmaan bn cawf oo toban kuba ka mid aha labaduba ka mid aha alcasharatu almubasharuuna biاljana waana rasuulka abtiyaashii markaa saxaabigan rasuulka alay slat slaam fadaail badan buu u sheegay sacad bin abi waqaas geeridiisuna in badan baa ilaahay subxana wa tacala sii dheeriyay cumriga oo muddu u sii noolaa dabeetna markaa saxaabigani dadkii buu la dardaarmaya ley sidii nabiga lagu sameeyey sameeya ilaa labayo kontonka hijirada u dhintay meelahaas ilxaduu lii ii sameeya oo ii leexiya lexdan il wansibu taaga calaya aniga allabina labanka nasban taagitaan marka aad iilka samaysaan intii iilka dee la baneeyey la qodayna kusoo taaga labanka kor usoo taaga kamaa sumiya si lagu sameyn bi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam rawahu muslim marka halkaa dadkeenu inta badan aad bay u dabqaan imika walilbayhaqiyi can jaabir naxwuhu wazaad wuxuu kordhiyey wa rufica kor baa loo qaaday qabru qabrigiisi qabrigiisa cad can ilardi dhulka qadra shibrin taako wax gaadhaya walimuslim can jaabir nahaa rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam muslim wuxuu soo wariyey jaabir isagoo ka warinaya nahaa rasuulu llahi sala اllahu alay sl rsulku wuxuu diiday an yujasasa alqabru qabriga in la nuuradeeyo aljas oo nuuradda la mariyo an yujasasa alqabru qabriga in la nuuradeeyo wa an yuqcada calayhi iyo in lagu dul fadhiisto wa an yubna calayhi iyo in la dhiso ayuu nabigu diiday calayhi الsalaatu wasalaam xadiiskani wuxuu ku cadyahay inaanay banaaneen albinaa cala alqubuur qubuuraha in la dhiso inaanay banaaneyn arrin xaaraan ay tahay marka binaagii lagu sameeyo haddana in la la nuuradeeyo nuuradeynta ambaba isagoon la dhisinba in nuurad iyo calaamad gaara loo sameeyo in lagu dul fadhiisana rasuulku u diiday caleyhi isalaatu wasalaam mar haddii fadhigii uu diiday in la dul degana waa kaba sii daranta in kaadida iyo wasakda lala tagaana kaba sii daran in la dul maraano kasii daran iyaduna fadhigay kasii daranta axaadiis aad u culus baana kusoo aroortay arrintaa marka qolooyinkan yidhaahda qabriga waa la nuurameyn karaa iyo waa la dhisi karaa waxa wey waa makruuh bay yihahdeen qaarkood ay yidhahdaanoo dee qowl aad u daciif wey kaas xikmadda ku jirta loo diiday in la dhiso oo lagu fa waxa weeyaan la nuuradeeyo waa la yska garan karaa soo maha maxay tahay xikmaddaasi waa la caabudaya hadhow ya haye maxay kale inay aada u dheeraanayso haye de maxaa dhiba ku jira hadduu qabri weligiiba iska jiro oo markaa ma waxaad leedahay adigu adu war kalaabaad keentay <laughs> waxaad leedahay hadhow qabrigani markuu meesha ka baabao marka dushan sare ka baabao ha layska dhisto ha la yska isticmaalo beeraha laga fasho <laughs> marka ciladaasi ciladaasi baa loo diiday in la dhiso haye ah, waa wasiila min wasaa'il shirk waxa weeyaan arrintaasi sabab waxay unoqonaysaa in la caabudo u fiirso dadku yay dhisaan quburahooda kuwa qof ay leeyihin waa sheekh mid kale magaca saas ayay u dhisaan qubuurahoo dhan ma dhisaan waxbay ka aaminsanyihin de waabaynu aragnay tii nabigu ka degay alayh isalaatu wasalaam soomaalidu waxay dhaha nin baa yidhi berigii xidiga qubadkii suudhaanaa bay nagu qubteen <laughs> annagaaba joognay bay ka dhigantay beri bay xidiguhu qubteen oo berigii xidiga qubadkii baan joogay suud annagaabay nagu qubteen marka dee in la caabudayo iminkaa baynu aragnay baan uga socdaa in la caabudayo iminkaa sidaad ku aragtay cibaadadaas fadal fadal cibaadada sidaad ku garanaysa in la caabuday imka qabri la caabudaa imika jira waqtigan waryaale waa ni nimankan salafiyiinta la dhana wax la caabudo iyo wuxu ma sheegaya ma cid aan la ahayn oo laahay la caabudo ad aragteen imka arrin gaalan kama warramin muslimiin sheegaynaayo haye waad aragteen qabri lagu wareego oo la dawaafo axsanta barak allahu fik haye maxaa kalead aragteen ay caabideysa saasa kutuseysa maxay kale fadal ya ay baryayaan ay dul tegayaan haye roobkii waa kan naga raagaye xawaalahaynu galno waa la arkay taana haye maxay kale ya in la soo siyaarto dee ziyaarada soo xariis tilmaamaysa in la soo siyaarto waa siyaaro gaar iyagu sameeyeen oo ay xoolaha haddaad u qali weydo sheekh hebel ama aabaha amba awowga sanadkii mar adhigaa kaa baabi'i doona dhibaatadaasoo kugu dhici doonta haye a inay wasiilo ka dhigtaan oo sia ay uga dhigtaan tusaale ahaan haye in ha loo nadro ha sax way dhacdaa taasinu leeyahay nither waxaan ku galay aabbahay neef inaan u qala waliba gurigiisa haye deer oh, <laughs> baabay gaadhay dheedaan qofka qabriga ku jira qabriga uda qalbiga u daanacanaya horta imanka inagu waynu sahlan marka soomaalida loo horta berigii hore marka loo eego dee tawxiidka aad buu u nashrismay oo kuwan iminka suufiyada ku adkeysanaya waa gruub gaara laakiin beri baa jirta iyagu ay dadka haysteen magaalada hargeysa laga dareero shumca barkadda wax la odhan jira jir oo halkan iminka markaa barkadla simaweyntu ay tagaan joog joogaan iminka iminkay soo celceliyeen wada wadaan oy boor halka cabdilqaadir kusoo dhejiyaan oo ay dadka ku yidhahdeen saddex jeer haddaad tagto xajkii weynaa u kaa dhacay oo la dhagax meel la dhagax tuurayo oo calaamad laysa soo marinayo oo dhagax amlasoo halkan ku yaalla ay gabadh ka odhanayaan caruur weyday haye ku fadhiiso lacagna waad helaysaa intay dumarku saa hareeraha uga maraan siay dadkii tegey sheegeen dumarku intay saa gabadhaa u qariyaan ayay markaa inta gabadhaas isqaawiso ay halkaa ku dul fadhiisanaysa dabeetana lacag bay iska bixinaysaa marka hore markaa nin bay ku kuwa meesha jooga mid kamid ah waktigii gaalka ingiriisku joogay dhulka rubad waxa laaba la isticmaali jiray rubaddu waxa lacag indiyana markaa laga isticmaali jiray oo isaga waddamadiisan kale u keri jiray waxa la waxabay waxba dhiibo ninkii gabadhii baa rubad bay udhiibtay ninkii meesha joogay markaa lacagtii buu qawaday dee u yaraystay suri walle rubad baanad wiil ku dhalin ma maa bay noqotay walle rubad baanad wiil ku dhalin kii noocaa sameeyey caruurtiisii kuwu isagu sii dhala isaga ka tafsiirnaaba jooga lale imika haddada kii beriga caynka lahaa shaki kuma jiro in qubuurihii la caabuday horta marka hore su-aasha waxaan idiin weydiinayaba hiya alcibaadati soo maaha cibaadada markiiba iyagu maskaxdooda waa kusoo degeysay dad fara badana kusoo degdegeysaa salaad iyo soon iyo xaj miyaanu dawaafku cibaado ahayn nadarku miyaanu cibaado ahayn ducadu miyaanu cibaado ahayn istiqaasada iyo isticaanada miyaanu cibaado ahayn dabxu ligayr illah waxaasoo dhan baa dee ku jira iyo ictiqaadka qofka aaminayo meel kale iska dhaaf cabdilqaadir aljilaani baqdaad buu ku aasiyey waxaa loo dhisay si kayr caadiya kumanaan baa saa u tegaya oo le xaajada aniga taay qaba aniga caruur baa iga dhib aniga saas meel kasta masar waddamada carabtaaba usii daranba iyaga dadkan cajamta bal hadalkoodaba daayo kuwa carabta ah ee af carabi ku hadlaya ee kuwa waliba dul tegaya dul fadhiya bal nin halkan fadhiyo lacag urursanaya ka warano isaga kolba la dhunu karayo halkan qabrigii loo sujuuday bal way u sujuudaan imika meelo badan maxaa ka dhacdaa in qabriga loo sujuudo ay leeyihin sujuudani waa sujuudu taxiya sujuud ataxiya waxaasoo dham way jiraan qabrigaa ah haddii la dhiso waxa laga garanaya qabuurtii kale waa inaan laga garan ee sidaa lagu daayay haba la garto qabriga hadduu doono lama diiday qabriga in la garto oo qofki xataa wax calaamado ku samaysan dhagax gaariya wuxuu dhigo si qabrigii hooyadii iyo kii aabihii ugu garto taasi adilaaba tilmaamaysa laakiin nuuradaynta iyo taasi dee waata keensatay in la caabudo maanta cabdulqaadir aljilaanina nin wanaagsan buu ahaayo ay ku xadgudbeenoo ehm, siday u sii wadeen markii dambe waybay dee xaddaafiyeenoo meel baad arkaysaa qubuura laga dhisay oo la odhanayo waa maqaamke waa maqaamkii wakti beri aan jabuuti dega ku arkay meel ay leeyihiin waa maqaamkii sheekh isaxaaq bay tusaalahaan leeyihin saan qolan ku yihi warsuutii la yidhi wuxuu ku aasan yahay xaggaa iyo ceerigaaba iyo xaggaa markaasay idhaahdeen wuu ka soo daalacay halkan <laughs> marka macnaa waa maxay halkanaa riyoodo lagu arkay qolo kale haddana reer kale waa lagu tartamayaaba qoladaas xaggan ka samaysteen qabaa'ilka kalena maqaamkii sheekh ciise maqaamkii sheekh fulan qolo kalena halkaasi ka samaysata markaa sheekh hebel ayaa halkaa maqaam looga sameeyey wlag wuu ka soo daalacay halkaa waa lagu arkayo sheekhi halkaasuu ka soo dhex khuraafaad iyo dee waxay ku haysaan waa tacajubaysa bale qaarkood way beriyeen waxay idhahdeen sheekha maydhiya sheekha maydhiyaalow sheekh isaxaaq oo awow shar nagahay hay qodod qolad saasay yidhahdeen waa hadallo dadka o ba yaqaaneen ilaahow shar nagahay hay may odhan ilahow shar naga hay e, sheekaasoo shar naga hay bay idhahdeen dee shirkiguna waa dembiyada u waaweyn sheekh maxamed cabdulwahaab markaa maxay ku haysaa nimankan suufiyada lagu sheegaya sheekh maxamed abdilla wa kale kuma haystaan wuxuu kasoo dhex baxay jasiira alcarabiya sidaas ilan rasuulku ala sala slam muxuu inoo sheegay boqolkii sane kastaba ilaahay ummaddan muxuu usoo dirayaa cid u cusboonaysiisa maaha diin cusub ma imanayso laakiin iyadoo sunihii meeshaa u ka baxay ayuunbu ilahay cid usoo diraya ila nebi ma soo bixi doone ashaykh almujadid imaamu shaafici baa waa min almujadidiin sheekh islaam ibn taymiya waa mujadid maxamed cabdilahab bale waa mujadid maxaa kutubtiisa kutubu tawxiid unbuu qoray soo maydaan aragta badan sababto wax kale maaha dadku qubuurahana wax kasta loo geynayey shirkiga dabeetana dadku waxay u haystaan qofkeena ka daana gaalnimo halka u dambeysa kadib markaa nimankii wadaadada kasoo horjeeda iyo gaaladiiba xataa gaaladuna waxay jecel yihiin qubuuraha in la dhiso oo lagu mashquulo saa suufiyada ay u sameeyaan soo md maqlayn mawliidka inay hambalyeynayeen kuwa gaalada ahy ya aabi axmed iyo kuwa kale iyo qaarkoodna way kala soo qayb gelayeen <laughs> sun iyo khayr ku hambalyeene maya waxaa khuraafaadka ah waa uu iska ogyahy inaanu sax ahayn oo dariiqadii saxda aydaanu ahayn amba cidda wadduu ogyahy waxa intaa dheer oo adiga arko way dul fadhiyaanba yani qabriga dul fadhiisan qaar ka dul iman muriid kan la odhanaya kana la odhanaya bal ummad dhanoo qabri un dul fadhidoon kaba iman ka waran rag baa la waayey waxaa loo tagun isagoo maqaan fadhiyo intaasoo sanadood aan ka dhex kicin oon salaad jamc lama tukanayaan salaaddii mararka qaarkood waa la waa lagaa dhaafay sheekii baa ka dhaafay rag iyo dumar baa isku dhex qaylaya meelaha qaarkood oo halkaa wada jooga markaasay odhanaya waa diintii saxda ahayd qof dhintay ayay ku meereysanayaanoo waman adalu miman yadcuu min duni اllahi man laa yastajiibu lahu ilى ywmi اlqiyaamati wahum can ducaa'ihim gaafiluun waإida xushira الnaasu kanuu lahm acdaaءa wa kanuu bcibaadatihim kaafiriin alla subxana wa tacala muxuu ohanaya a antum adlaltum cibaadii haulaa am hm daluu sabiil qaluu subxaanaka anta waliyuna min dunihim bal kanuu yacbuduuna اljina akarhm bihim muminuun mar kale waxa ohanaya ma kanuu iyaana yacbuduun ilan saalixiin bay ahaayeen dadka laftigooda qaar lagu xadgudbaye haddaad tirahdo waxa weyaan waa saalixo waa nin wanaagsan laatama nin wanaagsan buu ahaa cusayrba nin wanaagsan buu ahaa nabiy llaahi ciisa waaba nebigii ilaahay marka ciddan lagu xadgudbe waayo cabdilqaadir ajilaani waa nin saalix oo wanaagsan qaar aan saalixiin ahaynna markii dambe waxa laga dhigay saalixiin oo waa la caabudo markii dambena ilaa adduunyada kuwa ku noolaa ay karaamo u sameeyeen beena karaamo dee meel xun bay ka dhigeen ma karaamo bal ninka ay kuleeyihin isagoo qaawonbu dadka khudbadda u akriyi jiray fanafaca allahu bihi ilaahay baa ku anfacay ibraahim alcuryaan bal ku qor ibraahim alcuryaan waa suufiyada waaweyn buu ka mid ahaa markaase kule isagoo qaawan buu dadka ukhudbadan jirayo fanafaca allahu bihi mid iyaga kamid wuxuu leeyahy ilaahow hebelna jannada gee hebelna jannada gee hebelna jannada gee anigana ilaahw naarta gee oo maxaad sheekha saabtay dee ilaahay naarta miyuu geenaya aniga soo kama afuufayo <laughs> ilahay aniga naartay geen maayo ha wuxuu ogayeyna baktiinay gebigeedaba wallahi kutub bay ku qorantay aniga ay dhaarteen ya waxaasi kutub bay ku qorayeen axmed albadawi waa qolada aad u weyneeyeen carabtu gaar ahaan masaarida iyo marka laga sheekeynay qisaskaysa waa tacajubaysa marka kiirada tawxiidku weligin qalbigiina ha waana halka ay ku kala duwan yihiin manhajka selafka iyo kuwa kale halkay ku kala duwan yihiin siirada waa laga yaabaa inay akriyaan tafsiirka way akriyayaan oo say doonaan bay udhigayaan ya lakin waxa laga yaba inay ka dhigaan maxaa mushkilad ma laha hadii qafka la dhisay waa iska dadka dadkan waxba iskuma khilaafsanin kuwii ictisaamkaa ugu waaweynaa imika ayaa lahaa aynu iska heshiin oo suufiyada sidii laba urur oo siyaasiin waa arkay qaar muqdisho jooga balitooda saa lahaayo caydana hala joojiyo meel dhexana hala iskugu yimaado cidna yaan la gaalaysiinin gaalaysiinta haddii ilaahay cid ay gaalaysiiyeen waa la gaalaysiinaya cid aan ilaahay rasuulkiisu gaalaysiina la gaalaysiin maayo laakiin marka la cidna la gaalaysiin meel dhexaan iskugu nimaadno labadaa mid baa tanaasulay dee gaalaysiin oo dhan lama diidina taxadkeedii la dhaafiyey baa ayaa la diidaya taxadkeedii la dhaafiyey baa dee la diiday qadiyadda tawxiidku markaa waa arrin aad iyo aad u muhiima ah. wixii kale o dham in halkaasi kusii salaysmaya qof shirkigiisa u walaaqanayo oo kufriyaad u waaweyn ku hadlaaya dee maxay salaadii utaraysaa marka maxay salaadii u taraysaa maxaa ilaahay subxana watacaala shirkiga ugu soo celceliyay qur-aanka walow ashrakuu laxabida canhum ma kaanuu yaclam walaqad uxiya ilayka waila aladiina min qablik lain ashrakta layaxbadana camalka wacbud اllaha walaa tushrikuu bihi shayan waxyaalo kaleo dee ka dhalan karaa way jiri karaan cidhiidi wax lamida ah taa laakiin looguma waa muhiimaddu waxa weyan qabriga dhismihiisa waa arrin aada u culus oo la diiday dad badanba hadda iminku maxay sameeyaan waxay ku yar sameynayaan dhismihii ma aada uma dhisayaane horta iminka xabaal weyn baa la sameya xabaal bilaashta weyne aadka u weyni waa khasaaro dhulkiina way khasaarinaysa dhul badan baa ku khasaaraya waxaana laga yaaba dabeetana intay ciid weynna saaraan haddana level inay kusoo wareejiyaan oo dhul dhan u qabsado qaarkoodna sibir bay ku dul sameeyaanoo halkaasay biyo ugu shubaarayha shimbiraha ka cabaya ayuu ajar ka helaya ama markaa waxay ku dul beerayaan gelley iyo waxbay ku dul daadiyaan waxay leeyihiin markaa waxay u fahmeen in lagaga khafiifinayo cadaabkii lagaga khafiifinayo sadaqa in loo bixiyo waalidka waxyaalaha u muhiimsan siduu imaam nawowi waxa la isku waafaqsan yahay haddaad doonayso samafalka waalidkaa gaar da isagoo dhintay waalidkii ducada marka laga reebo dee la ducaynayay waa ducadu aad bay muhiim tahay in sadaqa loo bixiyo sadaqadu ha yaraato waa dee kun shinood miskiin siisod wala aabaha u niyootay amba hooyada u niyootay amba awowga amba ayeyda waa wax weyn bay dee u taraysa wax ka weyna hadalkiisa badaa waa waladu saalixun yadcuu lahu iyo inuu sadaqadaasi ay kamid tahay isaga laftiisa cidii u kasbaday haddaba sadaqadaasi dee halka dibadda ku bixi laakiin biyahan halkan ka dul waa dariiqadii nabiga alay slat mid khilaafsan waxba u tari marka biyuhu waa waxyaalaha sadaqooyinka u waaweyn ee waalidka iyo cidda kalaba socda sida nabiga alay slat slam laga soo wariyey saxaabi ayaa nabigo yihi markaa hooyadii baan doonaya inaan sadaa bixiyo dabeetna markaa saqima bu yihi aleyka bisaqima dadka waraabi amba berkad qod amba ciid amba de wax lamid ah. laakin dee halkead ku waraabinaysa meel kale dee uga samee shimbirahabaa haddoo dunto waraabiyo وعن cاmر بن ربيع رضي الله عنه أن النبy صلى الله علي sلم صلى uu tukaday عlى cثمان بن مdcuun صxaabiga lo jir cثmaan بن مdcuun وأtى الqبra qbrigii u yimid oo faxaثa عaleyhi uu xantoobiyey faxaثa عaleyhi uu u xantoobiyey uu u qaaday ثaلاثa xaثayaatin saddex xantoobinood wa huwa qaaئm isagoo isagoo taagan rawaahu الdarqطني arrintan inay sunata halkaa markaa laga qaadanaya ciiddii marka lagu shubayo qofkii intaan lagu shubin in uu saddex jeer sidaa intuu ciidda gacantiisa ugu qaado alxad waa xafna oo kale in saa loo qaado markaa uu sidaa ugu shubo sidaa ugu shubo maadaama nebi maxamed laga hayay alayh salatu salaam xadiiskuna waa sugan yahay saxaabadiina way samayn jireen markaa waa sunna iyaduna qadiyadaasi cuثmaan binu madcuun waa cabdillaahi bn cumar aabihii waxaan jeedaa abtigii waxaanu ka mid ahaa qurayshta min bani shumax waa muhaajiriintii bu ahaayo waa raggii waa ninkii saxaabigii horreeyey kaga geeriyooday muslimiinta halkaa waana rasuulka ala sla sl wa la sheegay inuu u sameeyey aad buu saxaabiga markaa rasuulku uga murugooday geeridiisa waana raggii uu ka diiday arrinta la ihahdo in la is xilin iyo siibo amba la dhufaano oo waxay saxaabadu jeclaayeen inaanay guursan qaarkooda dee ay cibaadada iyo khayrka u go-aan si arrintaasi meesha uga bacdo sida xooloo kale a isku galaway saxaabigana rasuulka ima weydiiyey markaasuu rasuulku ka diiday walow adina lahu lakhtasayna bay markaa yidhahdeen hadduu u ogolaan lahaana annaguna sidaasaanu samayn lahayn waxaa lagu sheega kale inu ahaa saxaabadii tagay guriga nebiga alay slat slam soo wareystay cibaadadii nebiga sida markuu samaynayo gurigiisa uu joogo dabeedna yihi anigu weligii dumar guursan maayo anigu waan soomanaanaya salaad baan utaagnaanaya saxaabadii ku ah inuu ka mid ahaa cuhmaan bin macuun oo ay walaalhayn zaynab bintu macuun oo ahayd umu cabdillaahi bini cumar zawjatu cumar can cabir bn rabiica radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alay wasalam salla ku tukaday calaa cuhmaan bn madcuun wa aata alqabra qarbigii muyimo faxaha caleyhi salaasa xasayaatin saddex antoominaod buu ku shubay wa huwa qaaimun isagoo taagan marka qabrigii buu ku dul shubay ayaa iminka laga fahmaya qabrigii oo dhisan laakiin se markaa xadiiska ay culimadu ku sharaxeen waa fi lqabri intaan markaa ciidda dusha laga wada saarin ayaa uu ku shubaya وعن cثmaan radي الlahu عanهu qala wuxu uhi kana rasuulu الlahi salى الlahu alay sl rsulku wuxuu ahaa idaa faraqa markuu faariqo min dafni اlmeyit meydka aaskiisa waqafa caleyhi mid dul istaaga o qala wuxu ohan jiray istakfiruu liakhiikum walaalkin dembi dhaaf u weydiiya alleh wasaluu lahu u weydiiya atahbiit sugnaan an yuhabitahu اllah calى اlqowl الthaabit fainahu maxaa yeelay alana iminka ayaa yusأlu wax la weydiinaya imikay su-aashu taagantay fainahu alana yusأlu rawahu abu dawuud waصaxahu اlxaakim xadiiskani daliil wuxuu yahay in qofka ilaahay dembi dhaaf loo weydiinayo marka la aaso walow qabriga dushiisaba ilaahay ha loogu weydiiye oo qof waliba siisa ugu weydiinayo waayo iminka wax la weydiinaya bu nabig uri alay slat slam wuxuu sheegay in qofka markay sidaa watawalaa canhu asxaabuhu wainahu layasmacu qarca nicaalihim ataahu malakaan sidaaday dadku uga dhaqaaqaan isagoo shanqadhi kabahooda maqlaya ayaa nafta lagu soo celinayaa markaasay labada malag u imanayaan markaasay su-aashaa weydiinaane ku adhiya man rabuka waman nabiyuka wamaa diinika xaaladdaa iyadaa qofkii wanaagsanaabaa ilaahay sugayaayo sida uu nebigu ku fasiray alay slat slam aayadda qur-aanka ah yuthabitu llahu aladiina aamanuu bilqowli athaabit fi lxayaati اdunya wa fi laakhira fi laakhiradaas waxa weeyaan su-aali lmalakayn marka qofkii ku camal fari saddexdan su markuu adduunyadan joogay muwaxidka ahaa ee maxamed dariiqiisii raacsanaa sala allahu alay slam ku dhaqmaayey ayaa ilaha u dhib kii kale wuxuu leeyay samictu nnaasa yaquuluuna shay-an wuxuu odhanaya ha ha samictu nnaasa yaquuluuna shay-an faqultu dadkao waxluun baan maqlay oo muslim sheeganaya an waan iska sheegtay n saas kale munaafiqii buu nabigu sheegay alayh isalatu salaam qadiyadan ku saabsan in laga dul khudbadeeyo oo wacdi laga jeediyo imika aad bay usoo badatay marka sida ay imika dadku sameeyaan may ahayne nebigu calayh isalaatu wasalaam iyadoo qabrigii la qodayo la aasayo oo hawshii la wado ayay ayuu saxaabadiio halkaa kale dee banaankaas kale la fadhiistay matalan intay sugayeen ayuu rasuulka alayh salatu slam wacdi u jeediyey oo uu kala hadlay qadiyadaas laakiin in markaa la idhaha soo urura haddaba oo dabeetana markaa si jamaaciya loo duceeyo taasi ma sugna laakiin xaalaadka qaarkood marka la eego dadku say qalbigu u egegayo taariku salaadka iyo dee fursadda in looga yar faa'iidayso waqtiyada qaarkood weliba dee ka horba lasii sheego ay wanaagsan tahay insha allahu berri halkaa kasii wada halkaa inoogu joogo wallahu aclam